بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan halkan ka bilaabeynaa casharkeennii koobaad ee kitaabkii safiinatu najaa waxaana cashirkii hore kaga soo hadalay tarjamada ninka imaamka ee mu-alifka ah saalim alxadrami caailadiisii iyo qoyskiisii iyo cinaayadii ihtimaamka culimmadu ay ku bixiyeen sharaxa kitaabkiisa intii nadmisay iyo intii sharaxday inta culimmadu sheegeen iyo intaynu ka aragnay haddana waxaynu bilaabeynaa cashirka kitaabka gudihiisa cashirka koowaad haddii kii hore lala xidhiidhiyana ah cashirka labaad manhajkan insha allahu tacaala raaci doono waa inaan soo koobno hadalka maadaama kitaabku kitaab koobanoo mukhtasara uu yahay daalibka iyo ardayga bilowga ee mubtadi loogu talagalay kama badin doono mustawaha uu fahmi karo ama qadarka uu weelayn karo masalada labaad ee manhajkan raaci doono kamid ah waa masaa'ilka kitaabka inaan daliilkooda raacino oo meesha laga keenay anna way ka mid tahay ujeedada aynu ka leenahay guud ahaanna silsilada fiqiga shaaficiga duubistaan duubayna ka mid ah inuu taalibka iyo mujtamac iyo dadka talabatulcilmigu ogaadaan in madhabka iyo masaa'ilkiisu inta badini badani daliil iyo xujo la tix raaci kara ay leeyihiin ama kitaabka ah ama sunnada ah ama ijmaaca ah, ama qiyaas ah ama adiladii kale culimmadii isku hayeen ah mualifku wuxuu yihi raximah llahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri addunya waddiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina calaa sayidina muxammadin khaatami nnabiyiin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin ولا xawla walaa quwata إلا بالله العلي alcadiim intaas buu horudhacaya muqadimo ka dhigay inta aanu fasalka koobaad u gudbin mualifku wuxuu ku bilaabay bisinka oo wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim sababta uu bisinka ugu bilaabay waa laba ah saddex arrimood baa ugu muhiimsan waxa loo cuskan karaya bisinka markii hadal aada bilaabayso markii aada wax qoraal iyo kitaab qorayso in bisinka aada ku bilowdo waa midka koowaad nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu waraaqaha qorayay iyo heshiisyada uu galayay intaba bisinku ku bilaabi jiray sala allahu alayh waalihi wasalam waxaa ka mid ah kitaabkii heriqla uu diray bisinku ku bilaabay heshiiskii reer xudaybiye uu la galay reer quraysh xudaybiye uu la galay riwaayada ibni xibbaan iyo kayrkii min xadiidi anas ibni malik ay ka wariyeenna iyadana wuxuu ku daray inuu nabigu bismi illaahi araxmaani araxiim qoray waana sanad calaa sharti muslim ku asaxay arrinta labaad ee loo cuskanayo aadaabta sharciga ah waxyaaba badan baa marka la bilaabayo bisinka lagu bilaabo ay sugnaatay sida cuntada marka la cunayo xoolaha marka la gowracayo guryaha marka la gelayo masaajidda marka la gelayo intaasoo dhan waa wada bilow bisan lagu wada bilaabanayo intaaba haddii bisin lagu bilowday kitaabkana bisin in lagu bilowdo iyadana way tusaysaa arrinka saddexaad ee la cuskanayo oo axaadiidta ku soo aroortay fii fadaa'il alacmaal waa min xadiid abi hureyre ka mid yahay daciif weeye laakiin daciifka fadaa'il acmaalka culimo badan baa ugu camalfasha u deliishata waana xadiidaa kulu amrin di baalin laa yubda-u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim fa huwa aqtacu arrin kastoo muhiim ah oo miisaan culays leh oo aan bisinkaa lagu bilaabin wax ama daraf go-an wey xadiidkaasi waa daciif duruqdiisa oo dhan sheekh naasir albani raxima allahu tacaalana irwaaba qaliilka xadiidka kow iyo laba ah buu kaga hadlay duruqdiisa laakiin daciif ahaatee culimo badan baan aada u adkaynin tarkiibka iyo tarhiibka iyo fadaa'ilka marka la joogo saddexda arrimood oo la isku daray baa asal u ah in markii qoraalada iyo kutubta la alifayo lagu bilaabo bismi illaahi araxmaani araxiim kadib mualifku wuxuu yihi alxamdu lilaahi allah mahad iska leh rabbi alcaalamiina caalamka rabbigii abuurtay ahaa in xamdiga ilaahay la horreysiiyana oo xataa shahaadadiiya lagu darana waa xadiidkii abi hurayra imaamu axmed abu daawuud ibnu xibbaan iyo bayhaqi ay warinayeen waana xadiis saxiixa ah oo nabigeenu lahaa sala allahu alayh alih wasalam kullu khudbatin laysa fiiha tashahudun fa hiya kalyadi ljadmaa jadmaa khudbo kasta iyo wax kasta oo dadka loo sheegayay in la sheegay iyo in la qorana waxba ma kala duwane oon tashahud iyo shahaadadii ilaahay mahadiisa lagu darini gacan daraf go-an ama cudurka judaamka hayee lamid tahay waa naaqis wey keliya iyo dil jeed maa gacan naaqis ee lamid tahay nabigaanana waxaa ka sugan sal alay salam khutabkiisi iyo in badan in xamdiga ilaahay uu ku bilaaban jiray oo hor nabigu caleyh isalaatu wasalaam ilaahay u mahadin jiray wuxuu yihi wabihi ilaahay baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa calaa umuuri dunyaa adduunyadan arrimaheeda noloshayadaba iyo wadiini arrimaha diinta oo kitaabkan la alifaya la iyo cilmiga iyo dacwada la fidinaya ilahay kaalmo in la weydiisto qur-aanka iyo sunnadaba waa ina bareen faatixada waxaynu ku aqrinaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adaan ku caabudaynaa adiga unbaanan kaalmo ku weydiisanaynaa xadiidka ibnu cabbaas ee imaamu axmed iyo tirmidi iyo warinayeen ee saxiixa ahaana waa kii nabigu ku lahaa yaa gulaamu ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahak idaa sa'alta fas'al illah wa ida istacanta fastacin billah kaalmi iyo gargaar haddaad dalbaysana allah ka dalab subxaanahu wa tacaala saa darteed ilahay in kaalmi iyo gargaar la weydiisto oo ilahay subxaana wa tacaala inuu kuu gargaaro aada ka dalbatahay arrin iyadana suganoo saa u soo aroortay wey waxaa kaloo nabigeena ka sugan xadiidkii burayda markuu qaswadii dagaalka diraya imaam muslim warinayay wuxuu yidhi hadday kaa diidaan islaamnimadii jizye ugu yeedh hadday kaa aqbalaan daa hadday kaa diidaanna fastacin billaahi wa qaatilhum ilaahay kaalmayso lana dagaal marka ilaahay si guud iyo si gaaraba in isaga la kaalmaystaay wax qur-aanka iyo sunnada sal ku leh weeye taasuuna sheekha imaamkeenu milicsanayaa wa sala allahu allaha u naxariisto oo wasalama allaha nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeeni muxamadin ahaa khaatami nabiyiina nabiyadana soo gabagabeeyo ugu dambeeyey halkan wuxuu ku sheegay nabiga caleyhi salaatu wasalaam laba tilmaamood mid sayid buu ku sheegay iyadana imaamu muslim baaba wariyey xadiidkii saxiixa ahaa ee abi hurayra in nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama qiyaamada haddii la tago aadam intuu dhalay sayidkoodii ee ninka ugu fadli badan ana ah shafaacatlcudmaana isagaa looga dambaynayaa amaa nabigu nabigunu ambiyada dhammaystiray qur-aankaaba sheegayo maa kaana muxammadun aba axadi min rijaalikum walaakin ولكن رsuuل wa khaatama النabiyiin nabiyadana isagaa dhammaystiray sifadaana waa sifo qur-aanku sheegay midda horena sayidinaanan sunada nabigaa sheegtay sala allahu alayh wasalam laba sifoo nabigu leeyahay oo yahay wey wa aalihi aalkiisana allah u naxariisto iyo wa saxbihi saxaabadiisa ajmaciina dhammaantood aalka nabigu calayhi salaatu wasalaam marna muslimiintao dhan baa looga jeedaa oo aalku bimacnaa ahli iimaanihi wa diinihi waay marna haddii sidan oo kale wa saxbihi lagu lamaaneeyo aalka nabiga waxaa looga jeedaa dadkii zakada laga mamnuucay oo ahaa reer bani haashim iyo reer bani lmutalib mu'miniintooda saasayna shaaficiyadiiyo culimo badan qabaan wa wa'aalihina ninka mu-alifku waa shaaficiye markuu wa'aalihi leeyahay saas uga jeeda aalka nabiguna sadaqadu kuwayna u banaanayno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi miyaadan ogeyn inayna sadaqadu u banaanayn limuxammadin walaa liaali muxammadin sadaqadu inayna u bannaanayn muxamed iyo dadkiisaba miyaadan ogeyn buu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam haddaba aalka sadaqadoo inaan u banaanaynee la sheegayo waa aalka nabiga ee bani haashim iyo bani banilmutalib mu'miniintooda awey ah xadiidkii baana caddaynaya jubayr ibni mutcim laga wariyey oo ay imo badani ka wariyeen in nabigu yihi sala allahu alay alihi wasalam inamaa banuu haashimin wa banu lmualibi shay-un waaxidu reer bani haashim iyo ree bani lmualib isku mid weeye ma kala baxaan riwaayadka qaarkood wuxuu ku yidhi jaahiliye iyo islaam midna maynana faaruqin labaad nimankaa la yihaahdo asalkuna waxay ahayd afar qoysoo wada dhashay oo siman baa jira banu hashim iyo banilmutalib iyo banu cabdishamsin iyo banu umaya intuu qolo siiyey buu qolo kale u diiday sadaqaadkan marka markuu nabigu yihi in hadihi sadaqaat inamaa hiya awsaakhu nnaasi wainahaa laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamadin markuu sida muslim cabdilcabdilmualib bn rabiica ka warinayo kuwaasaa lagu fasiray imaamu shaafici yaasaa qaba waana riwaaya can ilimaami axmed ibni xasmi daahirina waa qabaa culumo kalena waa la qaban marka aalku kuwaas uga jeedaa wa saxbihi saxaabadiisuna dadkii nabi maxamed la kulmay iyaga oo rumaysan nabinimadiisa iimaankiina ku dhintay baa saxaaba la yidhaahdaa halkaa waxaa ka baxay dadkii aan laba kulmin saxaaba maaha dadkii la kulmay laakiin markay la kulmayeen aan muslim ahayn dibba ha ka islaamaana iyagana saxaaba maaha dadkii la kulmay iyagoo rumaysan walciyaadu billaahi markuu dhintay kadib ridoobayna ee sidaa ku dhintayna iyagana saxaaba maaha wa saxbii saddex arrimood in laga helo waay waa inuu nabiga la kulmay markuu la kulmayo waa inuu muslim ahaa rumaysan waa in inuu sidii ku dhintay ajmaciina dhammaantood saxaabaduna ducadaasay mudan yihiine wax ka sheeg ma mudna guud ahaanna kow waxay ka gelayaan dadka ilaahayna yidhi dhaha ku ducaysta ama waxay ku ducaystaan mu'miniinta qaar lagu ammaanay rabbanaa walaa tajcal fii quluubina gilla liladiina aamanuu saxaabada nebi maxamed oo cuqdan loo qaadana calaamaad xunxun waaye inaad jeclaato ood u ducaysaa lagaa doonayaa waana farqiga sunniga iyo shiiciga lagu kala garta waaye saxaabadoo la duro haddaad aragto shiica iyo zindiiq bay salka ku haysaa ilaahayna qur-aanka wuxuu yidhi muxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashidaahu cala alkufaari ruxamaau baynahum iyagoo isu naxariistaa kadaalna waxaa lagu dhaleeceeyey liyakida bihim lkufaar gaalada inuu kaga cadhaysiiyo imaamu malik raximah llahu tacala imaamu daar lhijra baa aayaddaa u daliishaday buu qurtubi tafsiirkiisa aayaddaa ku leeyahay inay dadka asxaabada nacaay aanay muslim ahayn walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim walaa xawla xeelad iyo walaa quwata xoog wax lagu sameeya ma jirto ilaa bilaahi siismada alla maahane alcaliyi allihii sarreeyey alcadiimi ee weynaa allihii sarreeyey ee weynaa inuu ku siiyo kuu sahlo jidka kuu furo maahane iyo xoog iyo awooduu ku siiyey maahane si kalood wax ku qabsan kartana ma laha mualifku erayadan wuxuu ku doortay baa xawqalada la yidhaahdo ama la xawla walaa quwata ilaa bilaahida wuxuu ku doortay fadliga ay leedahay dartii waxa ay imaamu muslim iyo bukhaariba wariyeen min xadiidi abi muusa alashcari radi allahu canhu ardaah inuu ku yidhi ereygan laa xawla walaa quwata illa billah kanzun min kunuusi iljanna kayd kaydadkii jannada ka mida weeye inaad dhahdo waxaa kaloo imaamu axmed iyo ibni xibbaan iyo kayrkoodba ka wariyey min xadiidi abi ayuub alansaari inuu nabigu yidhi ljanna jannada tallaalkeeda iyo waxa lagu beero sameeye markaasa waxaa la yidhi wamaa ghiraasu ljanna muxuu yahay wuxuu yihi laa xawla walaa quwata ila billah jannada beerteedu taawey iyo geedaheeda iyo tallaalkeedu waana xadiis saxiix oo sheekh albani raximahu llahu tacaala silsila saxiixa ayuu aada ugaga hadlay duruqdiisa oo ku sheegay intaa horu dhacaa kadib ayaa mualifku raximah llahu tacaala waxa uu yidhi faslun markaa hadal dhammayso hadal kalena aada u gudbayso faslku ay faasilun mid kala saaraya weeye waxa soo socda iyo wixii horee tegay fasalkan wuxuu kaga hadlahayaa arkaanul islaamka iyo arkaanul iimaanka waayo axkaamta soo socota ee aynu arki doonaay laba labadaba munaasab bay ugu tahay kuwan in la sheego kow iyo arkaanul islaamka qeyb qayb kamiduu mu-alifku kitaabka u qorayo salaada iyo zakada iyo soomku kaga hadli doonaa midna labaadna weeyo qofkii intan rumaysan unbay intan ka asaxayaan cibaadaadka saas darteed cibaadaadka oo dhan iyo inta laga hadlay o dhan waxay ka asaxaan qof islaamkii iyo iimaankii laga helayo shanta islaamka iyo lixda tira iimaanka aba rumaysan baa laga helay saas darteed qofku wuxuu rumayn lahaa iyo asaaskii iimaankaba in loo sii sheega way u baahan tahay walidaalika gaaladu cibaadadka ma ka ansaxayaan markii la yidhi maya bay culimmadu isku raaceen oo ilaahay kama aqbalo intadaan iimaan lahayn wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billahi wa birasuulih salaada diinta islaamka cidaan ahaynna waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu laga aqbali maayo ayib haddii aan kuwaa laga aqbalaya ninbu saaxibulwaraqaad markuu lahaa waa laga rabaa laakiin iimaankay kaga asixi lahaana waa laga rabaa wafi ladii biduunihi mamnuuca tayada la-aanteed haddayna la imanin waxba ka asaxaynin oo islaamnimiya iimaan ahna dadka waa laga doonayaa arkaanul islaamku soo hormariyey oo wuxuu yihi arkaanu lislaami islaamka tiirashiisu khamsatun waa shan arkaanta islaamku shan tiir waay shanta tiir midka koowaad shahaadatu an laa ilaaha ila allah inaad qirto weeye allaha xaqaa maahane mid kaloo cibaado mudan inuusan jirin wa anna muxamadan muxamedna rasuulullahi inuu yahay taasi waa isku hal tiir shahaadateynkaa la yidhaahdaa kutubulcaqiida laga qoray iyagaa lagu faahfaahiyaa waxyaabaha buriyana aakhirka kutubta fiqiga abwaabu riddaa lagaga sheekeeyaa marka ilaahay inaad qirto inuu keligii cibaado mutay nebi maxamedna rasuuluu soo diray uu yahay horena laguu soo yidhi khaatama annabiyiina way nabi kama dambeeyo maxaa labadan la isu raaciyey allahna waa allihii la caabudayay muxamedna waa rasuulkii uu soo diray ee dariiqiisii iyo diintiisa alla lagu caabudayay len alla qof walba suu rabu isaga caabudaya haddii la yidhaahdo waxaa diimi aragtay baan dhalanay fara badan sidee baa diinta saxdaa ah lagu garanaya cibaadada ilaahay dariiqa nebi maxamed in la maro way saas darteed rasuulka iyo rabbi rumayntooda ma kala reebi kartid wa iqaamu salaati rugniga labaad salaadoo la oga waayo xaqeeda la siiyo xukunkeeda la ilaaliyo waana midda aan baran doonno ee kitaabka inugu bari doona insha allahu tacaala sida loo oogaya loo istaajinaya loo toosinaya loo saxayo wa itaa-u zakaati iyo zakada in la bixiyo zakada bixinteedana iyadana waa baabka labaad een ku baran doono cibaadada labaad een kitaabkeenna ku baran doono waalifkuna uu qoree kaga hadlay wey wa sawmi ramadaana bisha ramadaan in la soomo waa tiirka afraad waadabasa baabka saddexaad ee kitaabka mualifkeena uu ka hadlay doono wey wa xaju lbeyti beytka ilaahay oo loo xajiyo waa man istataaca qofkii awooda ilayhi beytka sabiilan dariiqu u mara awooda shanta arkaanu lislaamka ah waa inaad rumayso ku dhaqanto xadiidka ibni cumar cabdillahi ibni cumar radi allahu canhuma can abiihi uu waa kii nabiga ka warinayay buniya alislaamu calaa khamsin shan tiir baa islaamka ku dhisan yahay shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan llah wa iqaami asalaa wa iitaa'i zakaa wa sawmi ramadaana wa xaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiila xadiidkii baa sidaa ahaa haddaba shantaa tiir waxay ka dhigan tahay waa shantaa tiir ee uu ku taagan yahay islaamku laakiin islaamku keligood ma ahano haddii guri lagu matelay tiirar leh tiirarku lafdhabarta guriga hayse ee xooga badan weeye laakiin gurigu derbiye iyo wax dhammaystir uu u baahan yahay waa acmaasha iyo axkaamtii kale islaamka la rabaa inay qurxiyaan la dhammaystiraan haddaba xajka imaamku kama hadli doono oo kitaabkuu soo gaabiyayo de dadkao dhan lagama rabo meel walbana laguma xajiyay in kooban baa xajide saddexda kale unba kitaabkan soo gaabiya ku daray xajka man istataaca ilayhi sabiil in la yihahda lafteedu qur-aanku waa sheegayo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ninkii dariiqu ku gaadhay heli kara abwaabteeda shuruudeeda iyo istidaacadana abaabta fiqigaa looga hadlaayo lagu faahfaahiyaa intaasi waa shantii arkaanta islaamka lixdii arkaanuliimaanku haddana gala wuxuu yihi faslun fasalkana horta baabkii hore xidh weeye arkaanulislaam waynu dhammaynay maxaa dhiman arkaanuliimaan tirasha iimaanka aynoo dhiman arkaanuliimaani iimaanka tiirashiisuna sitatun lix waa lix tiir buu iimaanku ku taagan yahay an tu'mina waa inaad rumayso billaahi illa ilahi waa inaad rumayso wa malaaikatihi malaaigtiisa waa inaad rumayso laba wa kutubihi kutubtiisa waa inaad rumayso saddex wa rusulihi rusushiisa waa inaad rumayso afar ku ah walyawmi alaakhiri maalinta aakhare iyo qiyaamo waa inaad rumayso shan ku ah wa bilqadari qadarkana waa inaad rumayso khayrigii wanaagiisa iyo wa sharihii dhibkiisaba min allahi tacaala allah inay ka timid xaggiisa inaad rumayso wa halkan mualifku lixda arkaanulislaamka ee uu sheegay arkaanuliimaanka ee uu sheegay waa xadiidkii cumar radi allahu canhu a ardaa arkaanuliimaan iyo arkaanulislaamba waa kii isku daray nin baa nabiga u yimid waa kii lahaa shadiidu bayaadi athiyaabi shadiidu sawaadi ashacari laa yuraa calayhi atharu safari walaa yacrifhu mina axad markaasuu maxamed akbirnii can lislaam kadibna wuxuu akbirnii can aliimaan nabigu wuxuu ku yhi an tumina billahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bilqadari khayrihi wa min allahi tacaala markuu ninkii tagae nabigu soo celiy yidhi la waayena hadaa jibriilu ataakum jibriil idin yimid weeye yucallimukum diinakum amarka diinida baraya riwaayada saxay waxay ku dareen markaad waxay weydiin weydeen baa jibriil yimid soo idiin baraa diintiina iyo axkaamteeda haddaba waxaa isweydiinaya isu jawaabayay nabi maxamed iyo jibriil bay ahayd calayhim asalaatu wasalaam lixdaa tir islaam qur-aankuna waa sheegay shanna meel baa lagu sheegay qadarkana meel gaara ah lagu sheegay aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi rusulihi laa nufariqu bayna axadin min rusulihi afarta waa la qiyaamada rumaynteedana meelo kalea lagu sheegay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmagribi walakina albira man aamana biاllahi walyawmi alaakhiri walmalaa'ikati wاlnabiyiina halkaas yowm alaakhir lagu daray qadarkana meel kalaa lagu sheegayo ina kula shayin khalaqnaahu biqadarin sunnada nabiguna waa ku dartay sal ly slam haddaba inaad ilaahay rumayso ilaahay xaqa uu leeyahay iyo sifaadkiisa iyo waajibaadka uu leeyahay inaad rumayso rumayn aad aqoonsanaysa magacyadiisa iyo sifaadkiisa wan wanaagsan magacyadiisana ku baryayso sifaadkiisana ku qadarinayso baa lagaa doonayaa intaa kadib faahfaahinta hoose abwaabulcaqaa'id weeye waxba aad haysugu sii mashquulinin diraasadii fiqiga joogta hadda malaa'igta in la rumeeyo khalqi ilaahay iyo addoommo ilaahay oo fara badan oon amarkiisa diidin oo daacadiisa u jajaban inay yihiin oon ka daalin waayo bal cibaadu mukramuun laa yasbiquunahu bilqawli wa hum biamrihi yacmaluun hadal la kalama hormaraan addoommo sharaf la way amarka alla ay ku camalfalaan marka lilaahay waa ka yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuun habeen iyo maalin way tasbiixsadaanoo ma daalaan maba ka daalaan addoommada saa ilaahay u khalqay ee saa ilaahay u fadilay ee cibaadadiisa u jajaban qayb waajibaad loo dhiibay baa jiraayo malakuminood nafuhu qaadaa jibriil waxyiguu qaadaa mikaa'iil roobku qaadaa israafiil buunku afuufayaa khaazi maaligna waa khaazinu naari weeye ilaa aakhirihi intii la sheegay waxa ay qabtaanna sidoodaad u rumayn inta kale addoommo ilaahay oo fara badan oo aan tira koobnayn oo qiyaamada safan safan ku iman doona oo wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ah inaad rumaysaa lagaa doonayaa wa kutubihii inaad rumayso inta laynoo magacaabay waa shan tawraad oo nabi muuse la siiyey injiil oo nabi ciise la siiyey zabuur oo nabi daawuud la siiyey suxufi ibraahiima waa muusa iyo qur-aanka intaasaa laynoo sheegay intaa waa inaad rumayso inta kalena waa inaad rumayso ambiyadii ilaahay soo dilayay wa anzalnaa macahum lkitaaba walmiisaana wey qaab badan baa kutub watay oo kutub la siiyey laakiin aan laynoo sheegin wa rusuli rususha ilahay waa inaad rumaysaa rususha ilaahayna intaan ma wada naqaan qaybna waa laynooga sheekeeyey qaybna lainooga wa warasulan qad qasasnaa alayka min qabl qasasnaa calayka min qablu warasulan lam naqsushum calayka rasuul aan kaaga waranay oon kaaga sheekaynay iyo kuwa aanan kaaga sheekayninba way isugu jiraan waxaa ka soo aroortay nabigeena sal l slam xadiid laga wariya abi umaama oo ay warinayaan culaimo badan oo aimatulxadiidka ka mida ah ay warinayaan sida ibnu xibbaan iyo tabaraani fi lawsat iyo xaakim fi mustadrak xaakim waa saxiix calaa sharti shaykh muslim uu leeyahay dahabina ku waafaqayo sidoo kale waxaa leh alimaam ibnu mandah fi kitaabi tawxiid buu ku leeyahay xadiidka wuxuu leey kaana aadamu nabiyan mukalaman nabi aadam aadam wuxuu a nabi ilaahay la hadlay kaana baynahu wa bayna nuuxin cashratu quruunin siga nuuxna toban qarni baa udhexaysay wa kaanat irusulu mi-atin wa khamsata cashar rusushuna saddex boqol iyo shan iyo toban bay ahaayeen shaalbani xadiidkaasna silsila saxiixu ku saxiixinayaayo laba kun lix boqol lixdan iyo sideed baad ka firi kartaa halkaa waxaad ka garatay inay rusushu fara badnaayeen waxaan kaloo halkaa ka garanay rasuul iyo nebi way kala duwan yihiin oo rasuulku nabiga ka guda weynoo wax nin rasuul kasta nabi buu noqonaya laakiin ambiyada qaaraan aan ahayn baa jirta oo rasulsha saddex boqol iyo shan iyo toban wey qur-aankuna waa tilmaamay inay kala duwakanaan karaano oo maa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ilaa idaa tamanaa alqa shaytaanu fii umniyati nabi iyo rasuul baa la sheegay labadaba la isku daray cadafkana lugada waa ka yidhahdaan asalku mugaayaruu tilmaamaa haddaba rasuul iyo nabi maxay kala yihiin culimmadu laba tafsiir bay leeyihiin oo aada waxaa u badan in la yidhaahdo rasuulna waa kii loo waxyooday oo la yidhi dadka gaadhsi nabina waa mid loo waxyooday oo aan gaadhsi la dhihin hadalkaasi hadal khaldan wey waxaana diidaya xadiidka imaamu muslim wariyey iyo cabdillahi bni camr bn caas nabigu wuxuu yihi inahu lam yakun nabiyun min qabli ila kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lahum wayundirahum shara maa yaclamuhu lahu wuxuu yihi nabi hortay ma jirin nabi hortay soola diray ma jirin nabi hoo iga horreeyey ilaa waxaa waajib ku ahayd ummadiisa inuu tuso wuxuu khayray og yahay ogana diga wuxuu sharay og yahay cilmiga in la qariyana lama ogola marka nabiga waa loo waxyooday waxna u sheeg dadka lama dhihin sax maaha laakiin waxaa saxab ugu dhow hadalkii la sheegabana nas iyo aayad iyo xadiid ma lahano wax lagu dura waa un la heli waxaase iigula dhow aniga in la yidhaahda nabi iyo rasuul marka la kala qaadayo nabina waa ninka aan sharci cusub loo waxyoonine sharcigii nabigii ka horreeyey rasuulkii ka horreeya uun sii gaarsiin la yidhi sida ambiyadii bani israa'iil rasuulna waxaa la yidhaahdaa ninka sharci loo waxyooday cusuboo dadka gaarsiin la sharciga dadka gaarsiin la yidhahda haddaba saasay u eg tahay nabi mu ismaaciil dadka gaarhsii baa la yidhi oo waa la faray inuu cusboonaysiyo shariico ka horreysay haddana kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya ictiraab iman kara wey haddana laakiin taasunba ugu dhow inta aan ugu akriyayay waxaa igu dhow in la yihaahdo nabigu sharci cusub ma laha lakiin sharcigii nabiga ka horreeyey buu tajdiidinaya ummadii reer bani israa'iil baana saahayde muuse iyo daawuud udhexaysay ama daawuud iyo nabi ciise udhexaysay calayhim asalaatu wasalaam jamiican walyawmi alaakhirna waxaa soo gelaya geeridii iyo qabrigii iyo qiyaamadii iyo xisaabtii iyo janna iyo naar inaa la kala galo intoo dhan baa soo gelaysa qadarkana khayr iyo sharba waxaa ilaahay qorin oo ilaahay qadarin dunida kama dhaco asbaab buu leeyahay ilahayna addoommadiisa ma dulmiyo baabka baabulcaqiida laga hadla intaa markuu dhameeyey buu kusoo gebagabeeyey tafsiirka shahaadad shahaadada inuu fasiro faslun wa macnaa laa ilaaha ila allah ereyga laa ilaha illa allahu macnaheedu waxaa weeye laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo ma jiro fi dujuudi adduunkaba ila allahu alla maahayo cidaan alla ahayn oo xaqin lagu caabudo mudan ma jirto wax kaloo la caabudo wuu jiraa lakin waa cibaada baatila marka cibaadada xaqa ee saxa ee keliya laa ilaha illa allahuna tilmaamayso allah keliya in la caabudo tii laynoo abuuray wamaa khalaqtu ljina waalinsa ilaa liyacbuduuna hayd wey wuxuu halkaasaa u fasiray dad baa si khalada u fasiray oo iska ka dagaalamaya una rabaa inuu tuso dariiqa saxda ardayga bilowga dadka khaldamay baa waxay yidhaahdeen laa macbuuda bixaqin ay laa saanica laa ilaha illa allahu ay laa saanica wax wax sameeyey ma jiroon allahayn dee laa saanica masaladu ma ahayne asalku cubuudiye waay quraysh bana ilahay dunida inuu abuuro waxalba sameeyey way qirsanayd haddana laa ilaha illahu way diidanaydo ilaahyaday caabudaysay bay garanaysay in ka taga la dhihi saa darteed shahaadadu iyo cibaadadani waaba tii la isku dagaalay ee gaaloo dhan diidayba iyada hayde hade abuurka ilaahay qur-aankao dhan bal akri samada yaa abuuray allah bay dhahayaan tamaba ayna diidaninba laa laa ilaaha ee laa mukhtaricaayo kalaan baatila way laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah way cashirkeenana hadda intaasu ku egyahay cashirka xiga iyo calaamaat lbuluq baynu isugu iman doonaa sal allahu ala nabina maxamed alay sl slam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk